ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garisirtiyey gelingelin ka daran kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa habeen axad ay sii baxayso isniin ay soo gelayso taariikhdu waxay ku aadan tahay kowda bisha waa toddobada bisha koowaad labaatan afar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirkii gaashaandhigga somalilan ayaa iska diiday inuu raali ka noqdo heshiis beenaadkii adisababo ku dhex madaxweyne muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xilkiina isga casilay xilkii aan u hayay eh, jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda gaashaandhiga dowladda somalilan inaan maanta xilkayga halkaa kusoo koobo haddii layidhaahdo oo iska casilo hadduu xataa meeshu doonada somalilan kamida dad uu aan leenahay anuu xabashuuma ogel meeshay doontaba ha markii aan isla faham waxaan go-aansaday markaa inaan xilkaas ka dego oon iskaga tago qodobada sidoo kale barnaamijka xog hore sanadkuugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona muqdisho iyo booram waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ay dhegayeen shacab careysan oo ay ku diidan yihiin heshiiskii adis ababa uu kula galay madaxweyne muuse biix cabdiin uu ka kareynayay qeybo ka mid ah badda siirac labaatan kilomitir taasi ayuu shacabku sheegeen inaysan marnabo aqbali doonin dowladda sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa dhinacyada kala duwan ee shacabkaasi dareenkooda cabiraya marka dowladda federaalk soomaaliya arrintaas waxay u tahay fursad aad u weyn waxaa laga rabaa eh, dareenka shacabka soomaaliyeed inay hogaamiso ay soo dhoweyso ay shacabkeeda ku dareen noqoto inay ka faa'iidaysato falanqeyn arrinkaasi ku saabsan ayaad barnaamijkeenna xog waraysi ku dhagaysan doontaan qaar ka mid mida ah xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda somalilan ayaa ka horyimid heshiis beenaadkii adisababa ku dhexmaray muuse biixi cabdi iyo xukuumadda adis ababa qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa ayaan lawaa mar kale iyo xog waraysi hadday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraashxaraashxaraashiyo xoolo jaban xaraash war maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar gebigebi ka dheer guri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiriyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal ayna ku biloowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna xog wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga somalilan cabdiqani maxamuud caateeye oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasaaradda gaashaandhigga somalilan kadib markii isagii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isku fahmi waayeen heshiiskii isafgaradka ah ee adisabab dhowaantan ku dhexmaray muuse biixi yaabi axmed wasiirka ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay in xabashi ay kusoo dhiirato dalkeena sida markaasi uu sheegay waxuuna tilmaamay in looga baahan yahay shacabka somalilan inay u midoobaan arrinkaasi haddii etoobiya ay taaka ka mid ah somalilan ay cagta soo dhigto inay guud ahaan gacan ku dhigi doonto sida markaa wasiirku uu sheegay xog aan maanta doonaya inaan ummadda reer somalilan aan gaadhsiiyo oon baahiyo xogtaas oo ah xilkii aan u hayay jamhuuriyadda somalilan wasaarada wasiirka wasaaradda gaashaandiga jamhuuriyadda somalilan maanta oy taariikhdu tahay bishii koowaad toddobadeedii labada kun inaan maanta xilkayga halkaa kusoo koobay haddii layihaahdo oon iska casilo anigoo leh intii aan shaqeynayay cid wada oo waxayna soo kala gaadheen inay raali iga ahaato maadaamaan xil babligaan hayay oon cid walba soo gaari karaynay waxaan lagu leeyahay wixiina soo kala gaadhay ilaahay inaad iga saamaxdaan khaasatan ana intii tiri anbay soo gaarsiisay saamax bay cagtayda ka tahay waxaan iskaga casilay waxa weeyaan xaaladda dalkeena maanta kusoo kordhay waad ogtihiin bishii koowaad kowdeedii labada kun iyo afar in madaxweynuhu uu soo galay heshiis oo uu la galay dalka etoobiya isagoo kula gelaya labaatan kilomitr oo xeebteena ah inuu siinayo xabashida aniguna ray ahaantayda waan kasoo horjeedaa mana ogoli maadaama ay xabashidu ama etoobiyaanku dhul horena nagaga maqnaa soomaali haddaynu nahay cadowga koowaad ee ummadan soomaalida ah ee ilaahay geeska afrika ku uumay inay etoobiyaan tahayna cid soomaaliya mid yar iyo mid weynba wuu ogyahay maantana nimankii dhulkeena qeyb haystay ee etoobiyaanka ahaa inuu maantana yihahdo badeynii baan soo fadhiisanayaa oo labaatan kilomitr aan ka qaadanay bad iyo beriba yeeli maayo anoo joogana waxa weeyaan ima maayaan anoo xil haya haddaan dibadda joogana waxay rag yeelayaan yeelaya dualila waxaan dareen aan ka qabay waan ka wada hadalnay madaxweynaha muddo maantaana aada uga wada hadalnay oon aad ugu jeexjeexnay markii dambe waxay soo fadhiisatay inaan isla fahmi weyno maadaama waxaan aaminsanahay inaanu xabasho dhulkan aan waan weydiiyey soo u iman karaa dhulkeena maxaa uu kasoo doonayaa hadduu xataa meeshu doonada somaliland ka mida dad uu aan leenahay anuu xabashuuma ogeli meesha doontaba ha haato markii aan isla faham weynay waxaan go-aansaday markaa inaan xilkaas ka dogo oan iskaga tago markaad weydiisay muxuu madaxweynuhu kugu jawaabay madaxweynuhu waa wax hoose oo oo beelaysan bay noqoto lughaye iyo seyla abi ciise degaa inta kale waa ayay eh, noqonaysaa masalan oo kale lughaye berigeeda oo reeruhu ka kulmayaan inay noqoto inaan ka wada hadalo dabeedna aan go-aan ku gaado markay sidaa tahay inaan idhahdo madaxweyne anu ma ogoli dadkayguna ma ogola markaa waxaan doonayaa markii aan saa iskula fahmaynay aan iskaga yimid aan dabeedna go-aansaday inaan inaan xilka ka dego madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muuse cabdi ma ogeysiisay inaad xilka ka degayso madaxweyneha habkaan ku kala imanayba may ahayn hab wanaagsan waxaan gaarnay heer aan is afgaran weyno afgarad maadaama madaxweyneygii ahaa inaan wax badan ka sheego shaksiyan ma jecli wax detailnaan sii galana ma jecli maadaama toddoba sanaan madaxweyneha wada shaqeyneynay laakiin isaafgaran waa badan madaxweynuhuna de wax walba limid bay leeyihin marka limidkii wuxuu gaadho dee ma imanayso ixtiraamkii meeshuu ka baxayaa maadaama dalkii xabashi la siinayo taa aniguma yeelayo may ahaynba marka hore madaxweynuha isagaa aniga ii yeeray bulshada waad ogeed oo somalilan ninba ray buu dhiibanayay beesha ciise ee deegaanka xeebta galbeedka somalilan degta waxay ka falceliyeen heshiiskii way diideen dabeedna madaxweynuhu wuxuu yii isaguna ka falceliyey habdhaqankii diidmada ahayd ciise se u diidi karaan maadaama anagu siirkoogii ahaa aniguu madaxweynuhu iga wareystay dee waxaan ku iri haddayn shaksiyanba inaan aniguba aan taageersanayn inuu xabshaanu iman dhulka madaxweynuhu xilku magacaabistuu lahaa laakiin dowladnimadaba haddaynu qayaxayno waxa weeyaan waa wax laysku dardarsaday community kala duwan iyo bulshooyin kala duwan isku darsadeen nin walbana wuxuu matalaya bulshadu ilaahay ka dhaliyey anuu beeshaydaa ciisaan matalayay oan kursiga ku matalayay laakiin dowladnimada waxa la wada lahaa oo dee la wada leeyahay waqtigiisiibana kusoo aagtaann anigana magacaabo kuwa iga horeeyey oo madaxweyneyaal naga horeeyey iyo iyo wasiirayaal naga horeeyeyba way jireen reerkaygana de waa dadkan mateliy taariifinta dastuurka jumhuuriyadda somaliland wuxuu sheegayaa xubnaha golaha wasiirada ee ka tirsan wasiirada somaliland inay u yihiin madaxweynaha la taliyayaal waayo waa baalashii uu ka duulayey madaxweynihii haddaanu la talintayadii ay noqotay maadaama horena noola tashan golaha wasiirada iminkana go-aankan uu soo qaatay goobtii laga dhigana ilaahay dadkii aan anagu mataline reerkayga ilaahay dhigay aan idhaahdo waxa weeyaan ma haboona in maanta laynoo keeno xabashi dee ma noqonayso daacadnimadii meesha kama baxayso waayo daacad waxaan ku ahay wadajirka somalilan ilaashiga somalilan horumarka somalilan caruurtaan dhalnay ka awow ka awow inay xoriyad ku noolaadaan oo karaamo ku noolaadaan madaxana kor u taagaan ayaan ayaan rabnaa halkuu abiina ka rabo inuu inankiisu kor u taago uu dhulkayaga qabsado taasuna aanu diidana waayo dhulkooga in e, waa dadkan ilaahay ku wada uma dhamaantoodba waa dad isku mida isku jinsiya isku afa isku diina necebna waxa weeye cadowga soo jireenka ah ee xabashida mana ogolaanayaan taa waan aaminsanahay aniguna waxa weeyaan maadaama dad damiir baan leh qofka wastay isagii damiirkiisa u taala tayda shaksiga iyo tayda aan aaminsanahay iyo aaminsanaanteeda eh, waxaa kow ka ah nin kastoo soomaali ah muxuu ku koraa cadowgiisa koowaad inuu yahay ethoobiyan ama xabashi anu talada somalilan marnaba ma diidin hadalkaygana kuma jirto laakiin talada waa talada eh, markay tahay talo xun oo aan wanaagsanayn oo dalka eh, waxyeelaysa waa kasoo horjeedsaday taasi dagaalkuuna qabsaday oo intii hore sulix baan ku raadinaynay waa dad walaaladayada bildan baan u fadhinay sulux baan raadinanay anagoo subax shantii barhkii markay ahayd ba xabadda anagoo dheel ku jirna ay bilaamantay sidaasuu dagaal ku socday ilaa hadda ilaa hadda aan heshiis laga gaarin laakiin anagu waxaan meesha marka hore u tagnay waa sulux iyo wanaag waa walaalada iminkana way yihiin waa dadka yagii meel walba waan wada joognaa kana waa cadow kale oo iyaga iyo annagaba noo ah sacaatul wasiir su-aasha jawaabaya mm. miyay kula qadhaadhaatay somalilan marka u talisay deegaanka ka soo jeedo hadal baan kugu daro waxaan ku uri anagu taladayadu waa mid anaga gudahayagaabay ahayd somalilan intii kale iyo dadkii deegaanka intaa kale oo dad kale kusoo biireen oo fidno kala dhex dhigeen oon doonayna mar walba sulix inaan ka shaqayno oon doonayna bishaa in anagu joognay walaalnimo iyo is afgarad inaan ka ridno tiina ay noqon weydo tii ilaahay qoray ay ka dhacday meesha unbaa jirtay laakiin tan imankay taala waa mid qof kasta oo soomaali ah amba sacaanood ha joogo amba goday ha joogo amba xamar ha joogo amba cali sabiix ha joogo amba hargeysa ha jooge mid aanu u galayn inuu xabasho dhulkaan imaado horta xoogaan helaynay cid eh, madaxweyne horta nalama wadaagin markuu tegayna nalama wadaagin oo noomuu sheegin heshiiskaasaan gelayaa eh, afti lanaga qaaday ma jirto eh, cid iska weydiisana ma jirto si ummadda u aragto maan anaguna miidiyaha uga aragnay Eh, kadib waxaa la yiri eh, badbaal baa si caama loo sheegay oo madaxweyne waxaa kasoo baxday bad in la kiraynayo eh, laakiin xogahan helina waa iyaguna ay leeyihiin waa dhulkay qaataan horena u sheegeen waayo abi wuxuu yihi dhul bad waa inaan helnaa amba aan ku helno xeelad oo nabadgelyo ku helno amba aan xoog ku helno waa in aan bad ka helnaa reersiiga laba qoomiyadood buu qaato oo ku nool geeska africa wuxuu yihi cafar buu qaatay iyo soomaali wuxuu yihi cafarta soomaalida ku nool kenya bad bay kuwa soomaliya ku nool bad bay kuwa somaliya ku nool bad kuwa jabuuti ku nool bad bay ay u lahan waayeen kuwan anagu e, reserve area ay bad ay u heli marka waa inay bad helaan buuri kuwaas wax iibsamaya oo dadka kale aynu ka dhaadhicin karayno ayaa loo bahanya waxaana waxa aan ka hadlay maaye e, xaqiiqada rasmiga ah ee fadhido anaga kuu huba kirana maaha waaniga aniga ereg kugu daray abiy axmed uu carcartamayey bil ka hor wuxuu lahaa waa inaan bad helnaa soomaali waa inaan ka helnaa maantana intiibuu taagan yahay waaniga kuhi lughayo iska daa barig lug iska daa habashi saylaa buu rabaa wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga somalilan oo maanta xilkiis ka casilay cabdiqani maxamuud caate ayuu kaasi ahaa ku sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya magaalada muqdisho sidoo kale magaalada boorama waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen shacab calisan kuwaas oo diidanaa heshiiskiisa afgaradka ah ee adisababa dhawaantan ku dhex xukuumadda hargeysa iyo sidoo kaleetaba xukuumadda adis ababa heshiiskaas ayaa ahaa in etoobiya laga keenayay qeybo ka mid ah badda sariic labaatan kilomitir haddaba dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidee ayay uga faa-iideysan kartaa dareenka shacabka arrimahaasi waxaynu isla falanqeynay aqoon dhinaca siyaasadda ka faallooda lagu magacaabo cabdisalaan cabdulaahi eh, bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aada tahay eh, runtii kacdoonka shacabka waxyaabaha runtii lagu muujiya ay ka mid tahay mataqaanaa dareenka mataqaanaa dadku ay ka qabaan arrimaha markaa taagan oo runtii jira hadda dadku waxay kacdoon ka yihiin ay usoo banaanbaxayaan waxay ahayd inaysan marna aqbalaynin in heshiiskii agsaawo ka dhacay etoobiya iyo somaliland ku dhex maray kaasoo ahaa in bad iyo beriba etoobiya runtii dabcan la siiyey qaar ka mid ah eh, dhulkeena soomaaliyeed badda walow afhayeen etoobiya waxa lagu sheegay badda keliya inuusan heshiiska ahayn barigii naftarkeeda heshiiska ku jiro taasoo runtii layaab bulshada soomaaliyeed kusii noqotay marka shacabku aad iyo aad bay runtii arrintaas maalinta soo baxday ilaa haddaba eh, yacni eh, dareenkooda siday ugu falcelinayaan ugu xunyiin u muujinayeen marka dowladda federaalka soomaaliya arrintaas waxay u tahay fursad aada u weyn waxaa laga rabaa eh, dareenka shacabka soomaaliyeed inay hogaamiso ay soo dhaweyso shacabka ay ku dareen noqoto inay ka faa'iidaysato inta bulshadu ay mataqaanaa ay dareenkaas muujinayaan ay u taagan yihiin eh, dhulkooda soomaaliyeed bad iyo beriba inay difaacdaan waay qaabka looga faa'iidaysanaya marka dowladdu dadkaasi eh, uga faa'iidaysanayso waa qaab noocee ah noocyada dowladdu shacabkeeda ugu faa'iidaysan karo runtii dabcan aad iyo aad bay dabcan horta ay u badan tahay Eh, waxaa ka mid ah in shacabku ayagu inay isku xirnaan muujiyaan garab istaagid muujiyaan ay dowladdooda ku go-aan noqdaan ay bulshada caalamka indhuha caalamkaba ay tusaan dabcan ninsan marna raalli ka ahayn in heshiiska noocaas oo kaleeto ah runtii eh, isla marna raallika inaysan kasoo horjeedaan halka runtii eh, hadda dunidu markay wax eegayaan arrimaha noocan oo kale markay dhacaan oo halka culayska arrintaas ay keeni karto meelaha laga ogaado waxaa ka ah shacbiyadda markaas runtii eh, arintaas ka falcelinayaan ee dareenka dadka bulshada runtii aad iyo aad baa loo eegaa markaas culays waxay keenaysaa inaan la dhaliilaysan karin la fududaysan karin in mataqaanaa heshiiskaas dhaqangelintiisa inay adkaan karto dareenka bulshadu iyadoo laga cabsi qabayo dabcan eh, dhanka kale marka la eego xataa etoobiya naftarkeeda xataa waxay tan ku noqonaysaa runtii in aysan kusoo degdegin dhul soomaaliyeed amase bad soomaaliyeed ayadoo runtii markay aragto shacbiyadda soomaaliyeed sida yani marna raali u ahayn etoobiya in mataqaanaa ay dhul soomaaliyeed kusoo xadgudubto aan kusii darsada waxaa jirta taariikh soomaalidu oo weligeedna ma lagu soo barbaarin jiray ahaa in etoobiya ay tahay waddan soomaaliya runtii colaado badan soo dhex mareen markastaan horumarka iyo dowladnimada soomaaliya faragelinteeduba etoobiya mataqaanaa ay mar walbaba mataqaanaa aysan raali kahayn dowladnimada soomaaliya faragelinna ay ku hayn jirtay marka taariikhdaas iyadoo laga sii ambaqaadayo ayaa runtii hadda waxay tahay wax dabcan ilaa hadda bulshadu aysan marna aysan jeclaysanaynin arimo ku saabsan etoobiya wax la mid ah ee dabcan aysan aqbali karaynin dhanka kale marka laga eego muuse biixi naftirkiisa arinta maanta borow waxaa ka dhacday kacdoon shacabku waxay muujiyeen dareenkooda inaysan marna raalli somalilan aysan kala ahayn dabcan mataqaanaa heshiiskaas madaxweyne muuse biixi soo galay arintaas runtii muuse waxay ku keenaysaa u keenaysaa dabarjab weyn ayay ku keenaysaa hamigiisa hergelintiisa etoobiya naftirkeeda shacabkaas xuduud ay etoobiya la leeyihiin waxay arkaysaa shacabkii ugu dhawaayba dabcan in arrintan iyada naftarkeeda diidan yihiin marka almuhim wanaanbaxu waa runtii waxyaabaha culeyska ku keeni karo fashilin karo heshiiskaas Eh, dabcan yahay yahay ka waaya xukuumadda somalilan muuse biixi uu hogaaminayo marnaba eh, banaanbaxyadaas iyo eedaha loo jeedinayo dheg jilaq uma siinayo maxay tahay dowladda go-aamada masiiriya ay qaadan karta markaas oo kale madaxweyne muuse biixi waxaad moodaa markuu heshiiska ka hadlayay inuu dhan kaleta u rogay culayska isagoo iska yareynaya oo kale shacabkiisa u tuseeyey in qoonsiga somalilan runtii ay yani la diidan yahay ictiraafka somalilan darteedana arrintan u sameeyey si shacabku uu yani u umaran habaabiyo dabcan culayska saaranna dabcan uu iskaga yareeyo laakiin arrintu taa ma ahan runtii etoobiya feena u hadlay wuxuu sheegay badda keliniisan ahayn bariga heshiiska uu ku jiro muuse marka waxaad moodaa nin iska tirayo yacni arinta uu soo khatarta badneed heshiiska khatarta badneed uu soo galay dabcan marka dowladda waxaa laga rabaa etoobiya arrinta kaga aadan shacabka u sheegtay inaysan muuse arrintan aysan ku fiirsanin dabcan faragelin ay ku samayso dabcan mataqaana arrintaas eh, eh, eh, dowlad goboleed somalilan naftarkeeda culays in la saaro muuse dhanka dabcan dhaqaalaha in culays laga saaro waase ogsoona dowlad soomaaliyeed dhaqaalaha usoo maraa somalilan kadib ay u gudbaan beesha caalamka siyo doorashadii wuu qaban layaa naftarkeeda culays arrintaas in lagu saaro beesha caalamka naftarkeeda lala hadla ninkaan inuu yahay nin dictator ah ummad horumarkeedii iyo runtii masiirkeeda in hortaagay usan doorasho usan rabin dhankaas kaleeto beesha caalamkan culays in laga saaro dowladda naftarkeeda inay xiriirkii la lahayd maamulka isiskii khaatuma ay xoojiso dibhabiyo ku samaysa naftarkeeda si muusan looga saaro halkaas culays war hadallada soo baxaya dabcan suuqa ku jiraa wuxuu yahay muuse inuu arrintan laascaanood inuu soo celiyo darteeda heshiiska etoobiya ula galay si maadaama moraal jab ciidankii somalilan ku yimid aan awood u lahayn markay dhulkaas inu soo weeraraan iyo arinta doorashada naftirkeeda oo muuse culeys ku hayso oo in waktigii eh, sanadka lagu balansan doorasho uu qabto si marka hadba u abuuro mataqaanaa eh, mawjado siyaasadeed oo buuq dhalin kara si doorashadii dib ugu dhacdo naftirkeeda qayb ayay ka tahay la leeyahay marka iyada iyadaa la rabaa dowladdu mataqaana dabcan tahay eh, yani tallaabooyinkai somalilan ay ka qaadi lahay shacabku raalli kama ahan eh, yani siyaasiyiintu xisbiyadu xataa raalli kama aha marka iyadaa la rabaa dawladda tallaabooyinka qaadi lahayd oo si diblomaasiyadeed arimahaas dabcan mataqaanaa in ay muuse culeys u saarto ayna isla xisaabtan dhab ah ay ku samayso arinta dabcan oo khaladka weyna usoo hoyay si dowlad goboleed dambe madaxweynaheeda uusan ugu dhiiranin arrimo noocan oo kale tamsiiri ah inuusan mataqaanaa uusan eh, heshiisya noocaas oo kale usan soo gelin eh, shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan midnimada ay muujiyeen inay sii xoojiyaan eh, dadka gobolada waqooyiyan rabaa si khaasa ah inaan ula hadlo war yaanan runtii inaa kala saartaan somalilan nacayb cid u qabta maanta ma jirta cid yani horumarkiina kasoo horjeedana ma jirta yaanan yani arrinta laydin mataqaana la siyaasadaynin wax fahma waddanka dhulka soomaaliyeed oo dhul soomaaliyeed ama beri ahaado ama bad ahaado midnimo inaad muujisaan marna heshiiskaas khatarta ah oo muuse soo gal inaad raalli ka aanin aad kula xisaabtantaan mataqaana kasoo horjeesataan aanan lidin adeegsanin in mataqaana qaab kale wax laydinkugu dhigin arin aqoonsi ah yani dabcan in la diidan yahay dowlad somalia diidanta shacab somalia diidaysan jirin etoobiya xataa wixii sheegtay shacabka leeyahay gobolada waqooyi ku nool arrinta aqoonsiga somalilan in hadda kadib laga wada hadli doono xataa maahan etoobiyanadan aqoonsan tahay marka waxaa lee walaalayaalow wax ilaa hadda dantiina ah oo maanta ku dhiibsan kartaan dekadiina mase dhul soomaaliyeed masabad soomaaliyeed aad raalli ugu taageeri kartaa muuse ma jiro arrintaasna waa arrin taariikhda yani halis soomaaliyeedna ku ah dadkiina oo runtii oo hooyooy iyo caruurtiina iyo dadka dambe oo masiirka mustaqbalka ahna arrintaas khatar u keeni doonto marka waxaan leeyahay arrintaas ka bara ay racnuti dabcan eh, eh, sida hadda u diideen muujiya waxaan rabaa si khaas ayna fariin ugu diro golaha guurtida iyo golaha baarlamaankuba in arrintaas runtii muuse kula xisaabtamaan ay runtii khiyaano qaran u aqoonsadaan iyo mooshiidna ka keenaan si mataqaana khataraha noocaas oo kaleeta ah ee eh, dabcan aanan mar kale isan ugu dhiirinin madaxweyne ama mas-uul ka tirsan maamulka somalilan kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan cabdisalaan waa cabdi xaashe cabdisalaan oo ka warramayay xaaladihii u dambeeyey sida dowladda uga faa'iidaysan kara shacabweynaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan oo maalmi u dambeeyey sameynayay banaanbaxay ay ku diidan yihiin xadgudubka dowladda etoobiya ay doonayso inay ku sameyso badeena soomaaliya gebigebika dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena kalamaanay waa idin la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryadhaha wax ma ogidiine dalka cirif ya cirif banaanbaxya waaweyn oo lala yaabaa ka socda haye may goonsadeen may madeeyo waxay qoonsadeen hadaan bay daba laga ogeyn inta kale waa laga ogyahee anaa kuu sharixi doonay muqdishona beriga waxaa lagu aasay halyayga hogaaminaya dagaalka kumaan doosta gorgor ee ururka tumayasiyeedaad ee shabaab gobolka mudug xaana keena ka yeersii jiray war allah u naxariistee taliya suulnuge dalka koofur iyo waqooyiba meel aanu shabaab ku cayrsanin ma jirto wuxuuna dhihi jirayoo halhays u ahayd bisinka u qabo hadda shabaabna kadib waa iska barooran jireen warallaa u naxariistee taliyo suulnuga wuxuu saraakiisha kale ciidanka uga bedelnaa wuxuu ahaa haliyey dabeecad badan oo ciidanku jecel yihiin maxawiisleyda iyo ciidamada deegaanku xataa waa jeclaayeen bulshada iyo shacabkuna nin u naxariistu u ahaayo waa jeclaayeen geesi fool adag oo aan gabanna waa ahaayo ciidanka furunta ugu horeeya war taliya suulnugu inuu haliyey bulshaya ahaa waxaa caddayn u ah markuu mudug kooxdii kalamaan inta iskugu geeyay dhexda ka fadhiistay kadibna uu yidhi bisinka u qabta kalamaanay wixii maanta ka dambeeya haddii furunta laynka waayana waa korkiina uu yidhi oo hadda aan kool iyo carays iyo taash iyo tiam iyo waxay ku maqan yihiin amarkaa taliyaha amar dowla mudaac ninka diida dabaal soomaada maqal aryaadhaha ajashii dhamaataa ifka joogi mayse mid la jecel yahay iyo mid la necab yahana waa dhimahayaane waxaan dhihi lahay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaa tahay geedka hagowar cabdulla waxaad ka tagtay ku gabraarabtada gumaystuhu ku dhuuntiy garashada xumaatay geedka habowar adinka dhan waxaa ka tagteen gobanimada waa loo go'a godka aqiriyo ilba loo galaa gowracatadan weli garaninay geedka habo waar waxaa kaloo la yidhi wageed ku baxa dhiiga geesigaaye ruuxla waxaad ka tagtay gobanimaadu wageed angaaliyo islaanka cala ku siine war isndhombooliba ku tabteena gundhigiisu waa kaa ninkii xil u gunuuso war alla u naxariistay taliya mujaahid cabdi maxamed suulnuuge doqonnimanabay kuma dhiman ilaahayna waa derajayha ehelkiisa qaraabadiisana sabar iyo iibaan allaha ka siiyo ciidanka iyo umma ummadda soomaaliyeed intii xornimada jecelna ilaahay sabarya iibaan ha ka siiyo bahda kale maa naftirkeerana saaxiibow la ahaayo sabarya iibaan allaha naga siiyo dumarkow kaa tegay iyo daa'imaha caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaan ku dari lahaa daayimow allahayow jannadaada ugu jannadaada ugu deeq war ducadiinna kalamaanay amiin allahayow war kalamaanay suulnuga allah u naxariiste silicii gumaysiga geesigii u sara kacay dalka inuu ka suulsho yidhi inaan saf aakhiro la sinmoon xabaal galo ama nabad saxiixo sugan inay ku joogaan soomaali oo idil labadaasu ii siman oo aan sawjadiisiyo ehel ehelkiisii dhowr sano ugu tagin salaan qura oo danguud sariir iyo sor macaanba uga go'ay maantuu ka saahiday seeraha adduunkee suulnuuga eebbow simaartii furdowsiyo jannadaadisiiyo saadirow ku barinaye walaalkay siraadkiyo jidka sahalku dhaafsii sokeeyaha dhammaantiinna allow samiriya iimaan sadrigooda geliyo u gargaar saqiirada gadaashiina salal iyo fidna naga salal war abdikuusow gabayu keliga may abwaan calisna wuxuu yidhi wiigan toban amiir baa u dhiman wacdee suullooge hawalwelina waa u arayaan wiilashii muduge war loo arayo xalayo maanta keliyaha boqolka badan laga dilay daa'imo waa jannadaada ugu deeq jannadaada ugu deeq amiin allahayo waa maagadaade argagixisaana wereerisay annagana muusaana wereeriye allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha kale maanay samigay cabdullana wuxuu yidhi how tiirjaabayoon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala tiirjaabayoon wax toosihayn dadka kuu taagan xowtaala war cabdulla waxaa kaloonkaa maqli jiray eh. talantab iyo xeel lahayn eh. turuuqyaxoo ku toosimewarna waxaan maqli jiray eh. tabaalahaa adduunyada kolba qola ku taagani eh. tallahaan ku dhaartay hurdano ma taalli ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada warwallo weyne war ma haysaane dooduma noola soo fadhidaane shacabkii somalilan waa kacay golihii wakiiladuna way kala baxeenoo way ka soo horjeesteen madaxweynaha xusbiga wadana u sharxan cirana wuxuu yidhi ninbaadi ka maqan tahay baa wuxuu tegey dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato dabadeedna masaajid buu galay masaajidka ciyaarta kadaa miyaa la yidhi war warkaa hanaga dhabjine kadibna masaajidkii oo xoola la uruurinayo ayaa la yidhi yaa hal ku yabou ahay ninkii baa gacanta taago wuxuu yidhi waa aniga waa loo duceeyo haddana yaa sax ku yabouhay baa la yidhi aniguu yidhi haddana kadibna yaa ri ku yabouhay baa la yidhi aniguu yidhi haddana kadibna masaajidkii baa laga baxo isagoo sii socda ayaa laga daba tego goormaad baa layidhi xoolahaad ku yaboohday markaasuu yidhi ma qabo markaasaa waxa lagu yidhi maxaad u ballanqaatay daadan xoolama lahayn dabeedna markaasuu yidhi caydh jibootay baan ahay hadda wariya dhammaantii hadalka ciro waxaan u fahmay muuse waa caydh jibootay war ma wuxuu yidhi bad hadduu nin keligiis lahaa iska beecsado hoolaadagiybanka jirnagiibiyeyaryadhaha caydh xoolaysan lahayn ku yaboohda dhibkeeray leedahay ee dadki deggan ay lughaya iyo saylac qoryo horay la soo baxeen xataa golxubyadi lagu yiqiina asalow qaaraa soo qaatay waxayna dhaheen qofku ul heli karaya kii toorey heli karaya kii daab heli kara qof walba wuxuu heli karaa ha soo qaato dhulkaana muuse ma lahoo ma bixi karay dhaheen boorana bannaanbixi ka dhacay waaba hee la yaabay oromo badanoo iska shaqaysahaysa xataa jeegadaa la soo qabtay oo nagatagaa la yidhi waaba idinka shakinee muqdishona warkama haysiina waaga bannaanbaxyadii waa ka socdaan oo berigadan waxaa u dambeeya mid hoballada waa beri hor kacaayaan waxayna qaadayeen dhulka sow annagu ma lihin baxar yalle maa laga wadaa qurbawaya ku harimaysa mar kalay ducaysteen waxayna yidhaahdeen lughaya dhuftee saynac dhuftee berbera dhuftee lawya cadda dhuftee aryaa laftanagee dhulkanagee badanagee waa kuwii ku ducaysahayee dhufteena beriga ma keeneen iyoanahenageey bultamakadarnade geela mawdka iga laayayoon maqasha ii reebin nirgihiina moorada ku dilay way muquuniyey xoolahan masaariif dad nool uga masuugaayey ha ku laayo midig iyo dugaag ha u makawsado ma rasqiyu kuwii maali jiray meel xunbuu dhigaye wadaadkan ma'muumka u noqdee mawlacana haystay macnihiiyo tafsiirkuu qaldaya malagu waa kii lafta nagee dhulka nagee badda nagee cirka nagee nagee nagee warnimayo hadduu xalku ku sii socdo waxaan ka baqayaa in ormadu dhahaan reer mudug asal ah baan nahay iyagoo daliishanaya lafta nagee oo ay dhahaan waxaan ka wadnaa dhulkanaga badanaga cirkanaga waxanaga war labaatan kilomitir aan siinay waxaa ka dambaysay lughaye dhuftee saylax dhuftee berbera dhuftee low yacda dhufte naw oo wixii oo dhan miya dhifsadeen waaqlow inta laydin dhifsaayo maad wada dhifatiin war soomaalida reer maanaha layidhaaho waxa caadow ah maanaha iska leh maanaha kaligay wax ku qaba maanaha wax ku dheefa maanaha dadka ka xiga maanaha kuloog iyo maanaha kaligay leh marka reer maano maanaha intay ku hayeen ayaa maanyadii la dhuftay dhulkoodiina wadanaga aha layidhi ahey safareedkoon haynagaljay boob wadheegi jari war alaayaxal isku soo duba xabaddu waxay maraysaa ninkii dhoof ku yimidba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war kalamaanay waxaadna war ugu daalin labada golee baarlamaanku waa tii ay meel mariyeen sharci waxkama jiraanka dhigaya heshiiskii dhex mara abiy axmed iyo muuse biixi madaxweynahana iyaday labada garab ka taagan yihiin labada gudoomi wariye aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayuu saxiixa ku jiiday waaye aabi axmed ishi bugtay ku bikaacsa miyaa la taliska ciidankooda hadlo waxay yidhaahdeen innagu badda waa horaan baa lahaa haddana cidna ka baryi mayna ku qaadanaynaa warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal xaanado ciidanka soomaaliya u hadlayba wuxuu yidhi lixda askari ee etoobiyaanka hal qof oo shacaba soomaaliya ku filan ubow maxawsleedana ma ka cararaan now war hadday sheekadaa keeneen annaguna uga baxnay aryaadhaha war ma hayseena muuse biixi wasiiradiisu aaba qaar dheheen waxaa muuse ku kacay waa baadil wasiirka ganacsigaana bilaaba war cabdulow malaha jeelka muusead rabtaa inaad liinta ku xabtee xalay waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimaha m m t maxamed abdi ilig oo dood u qaybinaya faysal cali shiikh iyo yuusuf garaad cumar hadda marka xagtaa la dhigo muuse liinta u qasana warkalamaanay adinka laftirkiinna xabsiga laydinka kataaglaayahay jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heesa jabaljaana intaasoo iswada jiirsan baad jidu u samaysaane xaqiiqada jirtaadu wadajilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiibtaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan ka lamaanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu joogtaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof galay looma joojiye aryaa gorgarow bilaashaad jilicow noogu hanjabeehen ununku mahad iyo warba xabad kama sheegine jiilaal kululaad jisaar noqote jisaar noqote manaxsar mahadi cali xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo si fududiyo sibiiq inuu ku soo galo kayigeena sinama sinama suuroobimaysesandaareen dooniyo ninka tamacsidaysto soomaaliga dhabta Silvani. الله